bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslma تsliimا kaثيirا إlى yوم الdin aلdars الثaaliث caشhر darsiga saddex iyo tobnaad الsanaة الraabicaة min alhijrة waxa uu ku saabsan yahay sanadii afraad ee hijrada gaswatu bani nadiir waxaa kaloo dersiga aynu ku arki doonaa sanada afraad duulaankii dhacay duulaamadii dhacay qaar ka mid ah oo ay ugu roon tahay ama ugu tun weyn tahay gaswatu bani nadir fi hadihi eh, fi sanati araabicati min alhijra sanadii afraad ee hijrada xadaat waxaa dhacday gaswatu bani nadiiri dagaalkii iyo duulaankii lagu qaaday nimankii la odhan jiray banu nadiir wa ghaswatu daati riqaaci waxaa kaloo dhacay dagaalkii la magac baxay ghaswatu daati riqaac wa ghaswatu badrin alaakhirati waxaa kaloo dhacay duulaankii la magac baxay ghaswatu badrin alaakhira walam yakun manuu dhicin fiihaa duulaanada dhexdooda xarbun wax dagaal ahi ilaa fi bani nadiir nimankaa reer banu nadiir dagaalkii lala galay ama lagu qaaday mooyaane haddaba banu nadiiri nimankaa loo yaqaano reer banu nadiir qabiilatun min yahuudi lmadiina waa reer ka mid a yuhuuddii magaalada madiine deganayd kaana baynahum wa bayna almuslimiina iyaga iyo muslimiinta waxaa ka dhaxeeyay oo dhex yaallay cuhuudun ballamo iyo heshiisyo ay ka mid tahay an yu'ammina inuu ammaan siiyo kullun minhum mid walow labada qaybood ka mid ah muslimiinta iyo yuhuudda alaakhara ka kale ammaan iyo nabadgelyo inuu siiyo qadima ilayhim arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayaa nimankan u tegay oo booqday maca bacdi asxaabih iyadoo saxaabadiisii qaybo ka mid ahina ay la socdaan faitafaqa waxay ku waafa isku waafaqeen amaba ku heshiiyeen jamaacatun koox minhum yuhuuddaa ree banuu nadiir ka mid ahi calaa qatlihi rasuulka inay dilaan calayhi salaatu wasalaam facalima arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waa ka warhelay bidalika qorshaha ay degeen fakharaja rasuulku waa ka soo baxay min cindihim agtoodiiba waa iskaga tegey wa tabicahu waxaana raacay oo ka daba tegay asxaabuhu saxaabadii la socotayna waa ka daba tegeen uma dabeetana arsala ilayhim rasuulku fariin ayuu u diray nimanka ya'muruhum isagoo amar ku siinaya bilkhuruuji inay ka baxaan min albilaadi waddanka fa ataacuu markii hore arrintaa waa aqbaleen uma imtanacuu kadibna way diideen faxaasarahum arasuulu sala allahu calayh wasalam kadibna rasuulku nimankaa waa go'doomiyey xataa sa'aluuhu ilaa rasuulka ay ka codsadeen alkhuruuja in loo oggolaado bixitaan iyo dhulka inay ka baxaan fa faadina lahum rasuulku arrintaa waa u ogolaaday wa kharajuu waxay la baxeen biamwaalihim xoolahoodii wa nisaa'ihim iyo dumarkoodii wa awlaadihim iyo ubadkoodii wamaa yastatiicuuna iyo wixii ay karayeen xamlahu inay ku qaataan cala alibili awrta iyo geela ilaa aalata alxarbi aaladdii iyo saanaddii milateri mooyaane taa waa laga dhigay Ah, darsigani waxa uu ku saabsan yahay dhacdooyin dhacay sanadii afraad ee hijriyada sannadaa afraad ee hijrada dhacdooyinkii iyo duulaamadii dhacay waxaa ka mid ahayd ghaswatu bani nadiir waxaa kaloo duulaamada ka mid ahaa ghaswatu daati ariqaac waxaa kaloo loo yaqaanaa ghaswatu alacaajiib waa duulaankii iyo dagaalkii waxyaabaha la yaabka lihi ay dhaceen waxaa kaloo dhacay ghaswatu badrin ilaakhira bedertii labaad duulaankeedii ama bedertii dambe duulaankeedii haddaba marka laga reebo ghaswatu bani nadiir labadaa duulaan ee kale wax dagaal ahi kamuu dhicin oo ghaswatu daati riqaac haddaynu eegno rasuulku calayhi salaatu wasalaam <clears throat> dagaalkaa isaga ah ama duulaanka aan idhaahdo wuxuu u baxay oo sababtu ay ahayd niman qabaa'ishii carbeed ka mid ah oo la kala odhan jiray banu thaclaba iyo banu muxaarib baa waxa ay isu ballansadeen inay duulaan ku qaadaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa ciidamo badan bay urursadeen markaasaa rasuulku uu ka war helay calayhi salaatu wasalaam ciidan markaa baaxadiisa iyo qiyaastiisu ay ahayd toddoba boqol oo nin ayaa rasuulku uu la soo baxay isagoo nimankaa ka hortegaya dagaalka iyo duulaanka ay soo wadaan markii ay ka war heleen markaa in lagu soo maqan bay yaaceenoo xaggaa iyo buuraha ayay fuuleen wax dagaal ahina muu dhicin ghaswadani ama duulaankani waa ghaswatu daati riqaace khaswatulacaajiibna waa la yidhaahdaa sida aynu tilmaannayo waxyaaba la yaab la oo dhacay baa jiray waxaa ka mid ah kharaa'ibta dhacday ee rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey qisadii ku saabsanayd shimbirtii dhasheeda saxaabada qaarkood ay ka qariyeen ama ay ku ciyaareen iyo jawaabtii rasuulku uu ka bixiyey alayhi salaatu wasalaam markii duulaankaa laga soo noqday baa rag saxaabada ka mid ahay shimbir yar bay ku ciyaareen oo dhasheedii bay ka qariyeen markaasaa dabeetana baalkeedii ay marna dulmartaa saxaabada marna dhulka ayay ku garaacda markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi bahasha ayaa dhibay oo dhibaatadaa u geystay u celiya dhasheedii oo siiya amar buu rasuulku ku bixiyey calayhi salaatu wasalaam dhacdooyinka dhacay waxaa kaloo ka mid ah deegaankii ama waxa weeye deegaanadii la soo maray meel ka mid ah ayaa saxaabada qaarkood ay dab qabadsiiyeen way gubeen meel kayn ah quraanjo badan baa ku nooleed marka quraanjadii baa ku le rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu weydiiyey yaa gubay markaasaa rag ba waxa annagaa gubnay rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaa waa dhibsado waxa uu ku yidhi laa yucadibu binnaari ilaa rabu nnaar dabka waxaa wax ku gubi kara uun oo ku ciqaabi kara allah iska leh ee abuuray macnaha rasuulku wuxuu ku inkirayaa ficilka iyo arrintaa ay eh, sameeyeen haswada xigtaa waa ghaswatu badrin ilaakhira duulaankii la magac baxay duulaankaa isaga ahi waxaa qorshuhu ahaa beder oo lagu ballansanaa abu sufyaan markii dagaalkii uxud uu ka noqonay isagoo u arkay inuu guulaystay ama isu arkaya baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi ballanteennu waa beder sanadka dambe beder haynoo ahaato oo halkaasaanu imanayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa waa diyaar garoobay si waxa weeye dee ciidanka iyo dagaalka iyo duulaanka uu uga hortago waxaa la socday ciidan tiradiisu ay tahay kun iyo shan boqol oo nin ballantii buu rasuulku fulinayay calayhi salaatu wasalaam uu la galay nimankan gaalada ah ile waa ku yihi halkaa haynoo ahaatee laakiin nimankii gaalada ahaa waa quraysh iyo dee abuu sufyaan oo hoggaankeeda haya si toosa halkaa umay imane waxay fureen dacaayado iyo inay isku dayaan muslimiinta inay baqo geliyaan oo aan dagaal lagu soo qaadin markaasaa rag bay soo direen ay iska soo horraysiiyeen muslimiinta iyo saxaabada le waa laydinku soo socdaa aladiina qaala lahum اnnaasu ina اnnaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana marka arrintaasi ayaa waxa weeye uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam duulaankeeda qaaday lakiin wax dagaaloo rasmi muu dhicin haddaba aynu usoo soo noqonno ghaswatu bani nadiir oo ah duulaamadaa sannadaa dhacday dhacay kii ugu roonaa horta banu nadiir nimanka la yidhaahdo waa qabiilatun min yahuudi almadiina waa reer ka mida yuhuuddii magaalada madiine deganayd oo madiine waxay uqaybsa u qaybsanayd oo kala degana labadeeda qaybood qaybna dee ansaar baa deganayd qaybna yuhuudda ayaa deganayd oo deegaan ahaan dee waxa weeye ulahayd waana ta maanta ay ku taamaan yuhuuddu keliya inay filastiin un qabsadaan maaha qorshahoodu xijaaz iyo dhulalkaa kale qiimaha badan oo xarameynku ka mid yihiin baa u socdaa waxaanay aaminsan yihiin in ab iyo isirba ay u leeyihiin magaalada madiina iyo hareeraheeda waa laga qixiyuna dee iyagu inay lahaayeen bay aaminsan yihiin marka qorshahoodu keliya ma aha uun filastiin iyo baytulmaqdis inay deegaan iyo dhulka ka helaan qorshe intaa ka durugsan oo ka fog bay leeyihiin oo de ay tahay muslimiinta laftoodu inay u dhug yeeshaano ay fahmaan haddaba nimankan rasuulku duulaan buu ku qaaday duulaankaasina sabab buu lahaa sababtaa culimadu way ku kala aragti duwan yihiin culimmada qaarkood waxay leeyihiin sababta duulaankan iyo dagaalkan ka dambeysay nimanka lagu qaaday waxa ay ahayd rasuulku maadaama oo madiine nimankan lala deganaa heshiis baa jiray qodobada heshiiskaasi uu dhigayo waxaa ka mid ahaa in magaha la wada bixiyo wixii mag ah oo haddii muslimiintu ay mag soo hooyaanna yuhuuddu ay la bixiyaan haddii yuhuuddu ay soo hooyaanna muslimiintu ay la bixiyaan heshiisyaday ku jirta maadaamoo dee magaalada la wada degan yahay haddaba saxaabi la odhan jiray camar binu umayata damri ayaa rasuulku ciidan gaadma ah uu madax uga dhigay eriyada maka iyo u dhaxaysa dhulalkaasaa ah markaa rasuulku uu u diray si ay u usoo indhaindheeyaan markaa khalad bay sameeyeenoo laba nin oo gaaladii ka mida bay dileen qorshahaana la iskuma ogeynoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay cid soo dilaan umuu dirin laakiinay dee xog ururin iyo indhaindhayn bay qorshaha loo diray ay ahayd markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam labadaa nin ee ay soo dileen nimankaa saxaabada ahi ee uu hogaaminayo camar bin umayata damri magtoodii buu rasuulku nimankan ugu tegey si ay uga caawiyaan waa reer banu nadiire waxaa kale oo kutubta siirada ku xusan duulaanka iyo dagaalka lagu qaaday nimankan sababtu inayna taa ahayd ee sabab kale ay ahayd sababta kalena waxay ahayd nimankani waa yuhuuddu waa niman dhib badan oo ballamada iyo heshiisyada ay galaanna kuma nagaadaan oo qoom aada u dhib badan weeye weligoodba waxay caan iyo dee calankaba u sideeyeen caannimo ku waxa weeye ku caanbaxeen waxaa loo yaqaana alkadru ballanburinta nimankii gaalada ahaa ee maka deganaa waa qurayshi baa nimankan warqad u soo qoray waa sababta labaad ee culimmadu sheegaan ee duulaankooda ka dambeysay in lagu qaado duulaanka warqadaasi waxaa ku qoran yuhuudey waxaa tihi niman hub iyo saanad badan haysta dhufaysyo waaweynna waa leedihi ninkan magaalada idinla deganna dee annaga dagaal buu nagula jiraa markaa laba arrimood midkood kala doorta imaa inaad idinku ka bilowdaan magaalada madiine dagaal iyo in idinka aanu shaqo idinka qabanno oo idinkaa baanu idinku soo maqannay markaasaa dabeetana iyagoo quraysh ka baqanaya bay abaabul bilaabeen nimankani labada arrimoodba waa la sheegaa waxay se u badan tahay in duulaankan iyo dagaalkan sababta keentay ay ahayd ta horeynu sheegnay oo ah inuu rasuulku marka hore ugu tegay nimankan in magtaa ay la bixiyaan markii haddaba uu tegey deegaankoodii hadda wax dagaal dagaalay kama dhexeeya markaa muslimiinta iyo yuhuuddee garo magaalada la wada degan yahay heshiis baa lagu wada joogaa koox iyaga ka mid a ah baa markiiba go-aan waxay ku gaadheen inay dilaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam weliba qorshaha ay degeen waxa weeye in meel gidaara intay hoos fadhiisiiyaan xagga sare dhagax ay kaga soo daayaan marka oy madaxa kaga bashaaqiyaan sidaana ay ku dilaan waa qorshaha ay wateen ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam arintaasii iyo xadhig maleega iyo qorshaha ay wadaan waa ogeysiiyey rasuulku isagoon cidba la hadlin oo xataa saxaabadii la socotay aan wargelinin buu kabihiisa qaato waa baxayba deegaankoodiiba waa uga yimi saxaabadiina markii rasuulku uu soo noqonba waayey bay ka daba yimaadeen haddii aad isweydiisay oo talow rasuulku saxaabada muxuu ugu sheegi waayeyna waxa uu ka taxadarayay dee warka in la ogaado dhexdaba u galaan ama dhibaato u geystaan isaga iliina dilaan bay doonayaan saxaabadana marka horeba dee inay dilaan iyaga qorshahooda may ahayn oo umay socon cidda loo socda taargetka ahaydi waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaasaa markaa rasuulku deegaankoodii uu kaga soo baxay ballamihii iyo heshiisyadii lagu jirayna ay ku bureen maadaama go-aankan ay qaateen khaldan markii rasuulku uu ka soo noqday calayhi salaatu wasalaam nimankan baa waxa uu diray fariin ah inay magaalada ka baxaan oo madiine iyo hareeraheeda ay ka guuraan loona ogolay inay sii deganaadaan markii hore way isdhiibeenoo way ogolaadeen waxuha waa baxayna calaa ra'si walcayn laakiin markii dambe waa diideen inay diidaanna sabab baa keentay nimankii munaafiqiinta ahaa ee ay wada shaqaynta lahaayeen yuhuudda ee iyaguna madiine deganaa oo hormoodu uu yahay cabdillaahi bnu ubay bnu saluul ra-iisulmunaafiqiin nimankaasaa u tegey waxay ku yidhaahdeen dabeetana ha bixine iska jooga hadday noqoto madiine inaad ka guurtaan annaguna waa idin raacayna lain ukhrijtum lanakhrujanna macakum idinkaba hadhi mayne miciinaanu nahaye laakiin jooga hadday noqoto in xoog laydinku saarana waa idin raacayna nimankii yuhuudda ahaa markaa xoogaa calooladayga ila marka hore qorshuhu maaha inay dagaallamaan namay doonayn oo mabay babac dhigi karayn de rasuulka alayhi isalaatu wasalaam intaa waxaa u dheer fulaynimadooda yuhuuddu illa waa fulay yuhuudda nimanka loo yidhaahdo waxyaabahan kaliya khiyaamadun bay ku fiican yihiin oy dee xaggaasay koobka qaadeen laakiin dagaal markay noqoto waa dadka ugu fulaysan wey taasi marka waa ta keenta de inay adiga arkaysa maanta dowladda yuhuuddu ay leedahay ee dhulkaa filistiin lagu haysta ka jirta waxay samaysteen waxa loo yaqaano alquba alxadiidiya alquba alxadiidiya oo wadanka qurhee leh kale ma laha alquba alxadiidiya waa hubkan ay kaga hor tagaan gataallada lagu soo tuuro ay dooniyeen kaga hor tagaan meel walba way ku rakibeen inay qofka un ku xidhaan baa u hadhay qofka laftiisa in lagu xidho meel walba u ku xidhay macnaha halkaasay ka gaadheen marka dhaqan baanay u ahaydoo de ila waa isla yagii une kuwaasun bay ka farcameen ka tafiirmeeneen markii ay maqleen rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu ku soo maqan yihi og yihiinna dee falka ay geysteen iyo ballanta ay ka baxeen markii koowaad way iska aqbaleen magaalada inay ka baxaan ay ka guuraan laakiin nimankan munaafiqiinta ayaa xoogaa calool adigu kordhiyeyoo taladan siiya iska jooga waynu israacaynaa iskumid baynu nahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu ogaaday inay ka dhaga adeygeen magaalada ay ka baxaan rasuulku waa go-doomiyey calayhi salaatu wasalaam isku weer buu ka qabtay halkii ay deganaayeen baa lagu go-doomiyey in muddo a ah markii halkaa lagu hayay baa dabeetana codti rasuulka ay usoo dirsan u soo dirteen calayhi salaatu wasalaam ay ku codsanayaan in la fasaxo oo ay ka baxaan magaalada go-doonkana laga dulqaado rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u oggolaaday in dumarkooda iyo caruurtooda iyo ay la baxaan iyo wixii hanti ah ee ay gaadiidka ku qaadan karaan waxaa laga reebay uun aaladdii iyo saanaddii iyo qalabkii milatari ay isticmaali jireen ayaa laga reebay oo aan loo ogolaan ila iyada haddii loo ogolaado day baxaan ay magaalada ka guuraan halkaasay ka soo jabhadayn karaan oo fadqalaliya culays ay muslimiinta ku keeni karaan sidaa awgeed baa looga reebay aaladdii waxa weeye wixii dagaal ku saabsanaa iyo hubkiiba looga reebay fi sanati araabicati min alhijra sanadii afraad ee hijrada dhexdeeda xadatat waxaa dhacday ghaswatu bani nadiiri duulaankii reer banu nadiir lagu qaaday wa ghaswatu daati riqaac iyo duulaankii la magac baxay ghaswatu daati riqaac wa ghaswatu baderin ilaakhirati iyo bedertii dambe dagaalkeedii duulaankeedii walam yakun manuu dhicin fiihaa duulaanada dhexdooda xarbun wax dagaal ahi ilaa fii bani nadiir ode nimankan iyaga yaan dagaal toosaba lala gelin waa tan la go'doomiyey de waan qayb ka mid a ah dagaalka wey waa kuwaa ku baxay waxa wey iyagoo baqanayo dee laga adkaaday banu nadiiri nimankaa reer banu nadiir qabiilatun min yahuudi almadiina waa qabiilo ka mida ah yuhuudi magaalada madiine deganeed kaana baynahum wa bayna almuslimiina cuhuudun iyaga iyo muslimiintana ballamaa ka dhexeeyey heshiisyo heshiisyadaa waxaa ka mid ahaa an yu'mina kullun minhum mid waloo ka mida yuhuudda iyo muslimiintu inuu ammaan geliyo alaakhara ka kale oo aan waxba la isu yeelin qadima ilayhim arasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulka ayaa nimankaa u yimi oo soo booqday maca bacdi asxaabih iyadoo saxaabadiisii qaarkoodna ay la socdaanoo uu doonayo magtaasi inay la bixiyaan faitafaqa waxay ku heshiiyeen jamaacatun koox minhum iyaga ka mid ahi calaa qatlihii rasuulka inay dilaan oo dee ballamihii ahaa an yu'amina kullun minhum alaakhara waa kuwaa ka baxay facalima rasuulu salى اllahu alayh waslama bidalik rasuulku arrintaasuu ka war helay fakharaja min cindihim agtoodii waa iskaga yimi waa ka soo baxay wa tabicahu asxaabuh saxaabadiisiina waa soo raaceen uma arsala ilayhim kadib baa rasuulku waxa uu diray oo xaggooda uu u diray fariin fariintaasoo macnaheedu yahay ya'muruhum bilkhuruuji min albilaad inuu amar ku siinayo inay ka baxaanba deegaanka oo aanay sii deganaanin fa marka hore arrintaa waa aqbaleen iyo go-aanka uma اmtanacuu kadibna way diideen faxaasarahum rasuulu salى اllahu alayh wasalam kadibna rasuulku waa go-doomiyey nimanka xataa sa'aluuhu ilaa ay codsadeen alkhuruuja bixitaan in loo ogolaado faadina lahum rasuulku arrintaa waa u ogolaaday wa kharajuu waxay la baxeen biamwaalihim xoolahoodii wa nisaa'ihim iyo dumarkoodii wa wlaadihim iyo ubadkoodii wamaa yastaiicuuna iyo wixii ay karayeen xamlahu inay ku qaataan cala alibili geela iyo awrta ilaa aalat alxarbi hubkii iyo saanadii mooyaane as'ila ma alghazawaat alatii xadaat fi sanati araabica duulaamadii dhacay sanadii afraad maxay kala ahaayeen man banu nadiiri reer banu nadiir yay ahaayeen maadaa facaluu maxay sameeyeen bimaadaa amarahum rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku muxuu faray bacda khuruujihi markii uu ka tegey ee uu iskaga baxay kadib maada facala bihim bacda dalika intaa kadibna rasuulku muxuu ku sameeyey nimankaa addarsu araabicu cashara darsiga afar iyo tobnaad xawaadiu dhacdooyin buu ka warramayaa dhacay isla sannadaa afraad ee hijrada fi sanati araabica sanadii afraad ee hijrada nasala jibriilu malaku jibriil ayaa waxa uu soo dejiyey fii gaswati daati riqaac dagaalkii ghaswatu daati riqaac intii lagu jiray bisalaa ama duulaankaasi bisalaati alkhawfi salaatu alkhawf iyo kayfiyada ama qaabka qaababka loo tukado mid ka mid ah ayaa uu malaku jibriil rasuulka ku soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam wa fi hadihi alghaswa aydan isla duulaanka ghaswatu daati riqaac intii lagu sugnaa nasalat waxaa soo degtay ruksatu tayamumi ogolaanshiyaha gebagabaysiga wa fii haadihi sana isla sanadan afraad tugufiyat waxaa la oofsaday oo dhimatay zaynabu zawju rasuuli sala allahu aleyh wasalam zaynab baa waxa wey ka mid ahayd oryihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa dhimatay wa abu salama waxaa kaloo dhintay abu salama ibnu cammatihi calayhi salaatu wasalaam oo ahaa rasuulka inaabtigii eddadii baa dhashay wa huwa akhuuhu min alradaaci marka laga yimaado qaraabanimada nasabka waxaa abuu salama uu rasuulka la ahaa akhuuhu min alradaaca walaalkii oo ay ku walaaloobeen naaska naas bay wada shaqeen wa fiiha isla sannadaa afraad tasawaja rasuulu sala allahu calayh wasalam waxaa rasuulku uu guursaday umma salama oo marka hore dee odaygeedu ahaa abu salama waa ynu arnay isla sannadaa inuu dhintay wa fiihaa sanada afraad dhexdeeda wulida waxaa dhashay alxuseyn bnu caliy xuseyn binu cali ayaa dhashay oo faatima bintu rasuul alayhi salaatu wasalaam ayaa dhashay wa fiihaa isla sannadaa afraad amara rasuulu sala allahu calayh wasalam waxaa rasuulku uu faray zayda bna thaabitin saxaabigii loo odhan jiray zayd binu thaabit an yatacallama inuu barto kitaabat alyahuudi yahuudda fartooda iyo luqadooda liyaktuba lahu si uu rasuulka ugu qoro ilayhim markuu iyaga fariinta u diray iyo waraaqaha oo wayaqra'a lahu rasuulka uu ugu akhriyo ma yaktubuuna ilayhi waxay iyaguna usoo qorayaan iyo waraaqaha ay usoo dirayaan darsigan waxa uu ku saabsan yahay dhacdooyin dhacay sanadii afraad ee hijrada dhacdooyinkaa waxaa ka mid ah inay soo degtay salaatu lkhawf kayfiyaadkeeda mid kamid ah salaatu lkhawf famaa hiya salaatu lkhawf salaawat اlkhowf ma salaad marka la baqanayo la tukadaa aye sheekha kaa dambey a marka waa salaadihii faralka ahun xilligaa cabsida marka la joogo kayfiyada loo tukanayo ha dadka qaar ba waxay moodaan salaat اlkhowf salaad markaad cabsanaysa la tukado ama wuxuu ku wuxuu haystaaba salaad gaara iyo sunno gaara iyo markay cabsidu taagantay waayo cinwaankiiba waxaad mooddaa inuu qofka ay u yaro dhigan tahay inuu moodayo in salaad la tukanayo markaa cabsidu jirto waa salaadihii faralka ahaa marka ay ku soo beegmaan fii xaalati alkhawf qaabka loo tukanayo hadaba qaababka loo tukanayaa dee waa kala duwan yihiin kayfiyaad kala duwan bay leedahay mid ka mida soo degtay fii ghaswati daati ariqaac kayfiyada markaa soo degtayna waxay ahayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidankiibuu laba u qaybiyey oo dee salaat lkhowf fiqigana waa ku dhigateen marna cadowgu fii jihati lqiblu kaa xiga marna fii hayri jihati qibla ayuu xigaa soo ma labada xaaladood mid waliba qaab gaaray leedah oo hadduu xaggaa jihada qiblada kaa xigana xaalad gaaray leedah jihada qiblada meelaan ahayn hadduu kaa xiga cadowguna qaab gaaray leedah markaa xaaladan iyo qaabkan waxa weeye idaa kaana alcaduwu fii hayri jihati alqibla oo rasuulku salaadii laba ragcadood buu soo tukiyey iyaga ragcaddii koowaad markay dhammaysteen ee tii labaad loo kacay bay dee gooni u dhammaysteen kadibna waa salaamo naqsadeen oo dhufayskay galeen qoladii kalea soo bedeshay rasuulka oo ragcaddii labaad weli isagu u taagan markii ay soo gaadheen ragcadda ay ku soo gaadheen ee la rukuuceen ay la sujuudeen ee ragcaddii labaad baa ila u kacayaane isagana tii afraad bay u noqonaysa markaasaa dabeetana waa taxiyaadka uu haddana ku sugay intii ragcadda labaad ay soo dhamaysanayeen marka rasuulkuna afar buu tukaday marka halkaa la eego labada qolo mid walibana maxay la tukadeen rasuulka alayh isalaatu wasalaam ama ay tukadeenba laba ragcadood kayfiyadaa iyo qaabkaasa ah waxa way rasuulku uu tukiyey salaatu lkhawfna ama kayfiyaadka loo tukanaya waxay ku xidhantahay marba xaaladda iyo xilliga xilligan hadda la joogo qaabkan kutub kutubta fiqhigu ay u tilmaamaan in loo tukanayo oo ama ciidan cadowga xagga qibladaha ha xiga ama fi hayri jihati qiblaha ha kaa xige way adagtay in loo tukado oo xilliyadaa dee hubka ugu dheereeye la isticmaalana leeb la tuuray buu ahaa iyo manjaniiqoo dee isagu ahaa madaafiicda goobta isticmaalkiisuna iskaba yara waayo aadba looma heli jiray maanta laakiin si waloo loo yidhaahdo ciidanka la kala qaybiye iyo laba qaybood ha laga dhiga iyo Uh, kooxi fi jihat اlcaduwi qaybna maca alimaami xabad diyaaradaba ku filan axmed gantaala sooma marka xiliyadan la joogo tadbiiqaasi in farsamo lagu daru u baahan yahi oo marba la isu bambaanin kara dee la isu bambaaniyo muslimiintu markay dagaal noocaasa ku jiraan salaat lkhowf qaabkee loo tukanaya ta ugu dhowey fain khiftum farijaalan aw rukbaana kayfiyadaasaa ugu sidaa qofkuu yahay isaga tukado isagoo dhufiis ku jiray isagoo la eryanayay isagoo waa isagoo dhuumanaya inuu iska tukado waa kayfiyada ugu dhow waayo dee maanta taطawurku wuxuu ku yimi hubkii la isticmaalayay baa horumar sameeyey meelihii uu gaadhayey iyo sidii uu wax u leynayey iyo qaab baaxaddii suntay ahayd ba isbedeshay idan salaat اlkhawfna qaabkaa kutubta fiqiga ugu taallo dee xiliyadan tadbiiqeeda waxa laga inay adkaato sidii kale fududun baa loo tukanaya marka fataquu اllaha ma اstaطactum waxaa kale oo isla ghaswada lafteed iyo duulaanka intii lagu jiray la soo dejiyey ruksatu tayamum walow khilaaf ku jiro oo dee gebagabaysigu waa ruksa min alrukhas asharciya waxyaabaha sharcigu inoo fudaydiiyey qofku hadduu biyihii waayo ama uu isticmaali kari waayo dhacdooyinka waxaa ka mid a ah sanadaasi oryihii rasuulka mid ka mid a ah waa zaynabe ayaa dhimatay abu salama oo umu salama odaygeediiy ahaba isna geeriyooday rasuulkana ay qaraabo ahaayeen dhinac kalena dee waxa weeye ahaay uu ahaa akuuhu min aradaaca isla sanadaasaa rasuulku uu guursaday umu salama oo dee markaa agoon ahaydo abu salama oo odaygeedii uu ka dhintay sanadaa afraad lafteeda waxaa dhashay al alxusein binu cali sanadii hore yaa dhashay xasan soo ma mataana may ahayn marka qaar ba mataana u hayste mataanahay u bixiyaan xasan iyo xusein soo maaha iyagoo isla malaha mataanay ahaay marka xasan iyo xuseen dee mataanamayn xasan baa weynaa xuseenna waa yaraa wa fiiha amara rasuulu salى اllahu alay waslm zayd bna haabitin an yatacalama kitaabat اlyahuud rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanadan afraad waxyaabihii dhacay waxaa ka ah, zayd binu haabit baa rasuulku wuxuu ku nimankaa yahuudda warkooda aamin lagama ah waa niman khiyaamada iyo ballanka baxa iyo xumaantaba caan ku ah markaa luqadoodii in waxa weeye uu barto si waraaqaha ay usoo qorayaanna uu ugu akriyo rasuulku marka uu damcay isagu waraaqa u qoro nimankaana dee si ay u suurto gasho oo zayd uu u qoro markaasaa wuxuu leeyahy bil barkeed baan wixiiba ku bartay bil barhkeed baan ku soo bartay buu ihi fartooda iyo afkooda ay ku hadlaanba oo rasuulka alayh isalaatu wasalaam ayaa de waxa weye arrintaa faray kadibna isna waa dadaalayo waa waxa weye as'ila mataa nazla jibriilu bisalaati اlkhawf goorma malakul jibriil uu soo dejiyey salaatu lkhawfka wa mataa nazla rusat nasalat ruksatu tayamum gebagabaysiga iyo ruksadiisu goormay soo degtay man tuwufiya fi sanati araabica yaa dhintay sannadaa afraad biman tazawaja rasuulu sala allahu alay wasalam isla sanada afraad rasuulku yuu guursaday man wulida fi hadihi sana sannadaa carruurtii dhashay yaa ka mid ahaa ama yaa dhashay bimaada amara rasuulu sala allahu alay wasalam zayd bna haabit zayd binu thaabit rasuulku muxuu amray calayhi الsalaaةu wasalaam khulaasadaas akhriya khulaasaةu asanat الraabica waayo intii horun baa la khulaasaynaya waa laga yaabaa jumalka iyo weedhahu inay yaro kala duwan meelaha qaarkood oo qaabkaa duruusta aynu ugu soo dhiganay khulaasada inaanay sidaa ugu soo wada iman laakiin dee way istegaysaa una ereyadu macnahoodu waa isku wada mid marka ala soo akhriya insha allahu tacaala wailahuna naktafi wsala allahuma calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbih sal l slam